bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaعin inta waxaan ka gelaynaa alqism الthاني الsbل alati تxaqqa bha lلsunaة الnabawiyaة الxifاad عalayha aan inta ka gelaynaa qismiga hore inuu waa dhamaaday an irahday aheyd cajilkii hore maadaama saacadii nugu talagalay an dhamaatay yaan keli waa in inaan eh, lafdigaas ku darno <clears throat> tii aan hore usoo sheegnay risaalada laba qeyb ay u qeybsantaa qeybta hore ithbaatu kowni sunnati waxya min allah markii noo caddaatay sunnada nebiga waxyi inay tahay min kitaabi illaahi wa min sunnati rasuulihi wa min aqwaali salafi saalix markii noogu caddaatay qofka waxau isweydiin karaa war sunnadii inay waxyi tahay waaba noo caddaatee dariiqada ay nagu soo gaartay sidee loo xifdiyey maadaama aan nebiga hortiisa lagu qorin sida qur-aanka oo kale qofkii wuu isweydiin karaa marka qofkaas inaan qancinno oo sida ay nagu soo gaartay aan wax uga sheegno iyaan meeshaan ku qornay marka waxaan hordhaac ugu dhignay sidii hore aan tii hore u niro ilaahay ummadda islaamka wuxuu ku manaystay inuu qur-aanka kariimka ah u xifdiyey uu nebiga qalbigiisa u geliyey kulligiis asoon iloobaynin wax lala yaabo waa moogtahay ilaahay wuxuu iri nabigiisu asoo la hadlay sanuqri'uka falaa tansa qur-aankii waan ku akrinaynaa biwaasitati jibriil falaa tansa mana iloobaysid nebiga haddii suuratu ancaam ku soo degta kulligeed hal aayad maka gafayo kulligiis yantabic calaa qalbihi ayb walidaalika ilaahay markii nebigi markii hore waa ka murgoonay markuu jibriil qur-aanka akrinayo ka daba akrin jiray markaasaa waxaa la yihi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanah waxaa la yihi qur-aanka markii lu akhrina iska adii adi xilkaama saarna annagaa qalbigaada kuugu aruurinaynaa layidhaho si uusan kaaga dhumin marka taas mucjizo waayo oo ilaahay subxaanah watacaala nebiga uu siiyey asoo da ah oo intaa afartan sano kor uga gudbay suwar tiwaal ay kusoo degaysaa muraajaca kama baahno loox in lagu qoro uma baahno meel inuu ka fiiriya uma baahno sidaasuu kor uga xifdisanayahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayib wa bikitaabatii bayna yaday nabiy markuu soo degay haddana qoraala loo raacay nebiga horta waa xifdiyey markuu soo degay haddana waa la qoray asoo murataba suwar wal aayaati suwarta iyo aayaadkiisa waxa waaye soo tartiibsan tahay aayaadka inay tartiibsan tahay khilaafka ma joogo laakiin suwarta siday u kala horeeyaan ma nebigaa tartiibiyey mase saxaabada qowlka oo loo badan yahay saxaabadaa kala horhormarisay suwarta wa bixifdii fii suduuri aladiina uutuu lcilma thaalithan marka nebigaa xifdiyey mar labaad waa la qoray mar saddexaadne waxa weeyaan dadkii mu'miniinta aayaddii markii soo degta haddana waa la wada xifdina bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutu lcilma haddana waxaa ku xigto wa bitawaaturi min jiilin ilaa jiilin xataa qiyaami saaca raabica qur-aanka intaasaa u aruurtay nebigoo xifdiyey asigoo hore laga qoray asoo dadka mu'miniinta ay qalbigooda ku wada xifdiyeen asoo tawaatur lagu soo naqliyey waa ka qur-aanka hadda aayaddan meeqa malaayiinoo oo taqaano marka sunnada sidaas ma ahayn oo lama dhahayo sunnada kulligeed fii cahdi nebiyaa la qoray lama dhahayo walaa fii cahdi saxaabatiyaa lawada qoray lama dhahayo ilaa qaliil mooye kulligeed mutawaatira lagu soo guuriyey oo xadiid kastaba boqolaal qof aa warisa lama dhahayo maxaan ku iraahdaan xadiidkii waa lawada xifdiyey si qur-aanka loo xifdisan yahay lama dhahayo inta dhan waa ka duwan yahay wa maca dalika naquul inahu maxfuudun bixifdi illaahi kayfa taasaan kaaga jawaabaya ayib marka waxaan rabnaa meesha inaan uga hadalno cawaamishii ama asbaabtii gaarsiisay sunnada nebiga inay sida qur-aanka loo xifdiyo ayna naga dayacmin asbaabtaasaan rabnaa inaan gaarsiino ayb ilaa laga qoro markii la qoray kitaabay gashay hadda saxiix lbukhaari oo kale cid hal xaraf ku ziyaaday karta male cid xadku nusaamin karta male ummadii islaamka malaayiin bal milyaaraati nusakh yaa ku faafsan nuskadii dabcada haddii hal xaraf ka khalado isla markii waa la ogaanayaa marka bacda tadwiin hadalka ma joogo sunadii maxfuuda bilkitaaba inay tahay laakiin qabla tadwiin quraabata miati sana kaanat maxfuuda fi suduuri rijaal siday marka intaasoo dhan ku baaqi noqotay sidaas baa waxaan uga hadlayn marka waxaan iri subulka aan inta uga hadli doono laba iyo toban eh, jid laba iyo toban dariiqo oo ayaan kasoo qaadanay mithaal ahaan oo tusinayso sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam inay maxfuudo ahayd ayb marka sunantii intaanan aan aan aan bilaabin laba iyo tobankaas markii horena kow iyo toban aan hore usoo niriyey waan arkaynaa inta hadda aan intu ku sheegnay waxaan rabnaa horta intaanan aan subulkaas ama duruqdaas eh, gaarsiisay sunnadii nebiga inay maxfuudo ahayd intaanan gaarin inaan inaan horraac kuu sameeyo horraacdaasoon hal xaqiiqa inaan ku ishaarna ay tahay ninka insaafka leh oo caqliga leh oo aana madax adkayna uu hogaansami doono waxaan ognahay saxaabada inay khayrunaas yihiin inay naga yihiin aclamuu billaahi wa bidiinihi minna inay diinta ilaahay nooga dadaal badan yihiin aniga horta taas waa inaan qirnaa kulligood cuduul ayna yihiin ijmaaci alumma biman yuctadu biijmaacihi saxaabada marka sifaaday leeyihiin likownihim saxibuu rasuula allahi ilahun ikhtiyaaruwa ilaahay markuu khalaa'iqda fiiriyey fawajada qalba nabiy atyaba alquluub sida xadiidkii ibnu mascuud uu yiri markaasuu ilaahay nebiga risaaladiisa u doortay haddana saxaabadii yaa la fiiriyay dadkii ugu fiicnaaya saxaabo loogaga dhigay walidaalika dad caadiliina oo khayrunaasi ah aclamu nnaasi bidiin illahi wa biaxkaamihi haddana sunnadii nebiga ugu dadaal badan inay noqdeen dadkaas waxay caado iyo dhaqan u ahayd nebiga markuu dhintay nin kasta nebiga wuxuu ka maqlay meeshuu joogo uu nebiga ka gaarsiin jiray ninka maqan iyo ninka joogo ninka horeeye iyo ninka dambeeyo waxa weeyaan waa iska waa iska faa'iideysan jireen marka taas horta maxay tahay saxaabadii oo dhan inay ku ijmaaceen lama dhahay adiga kaligaa sunnadan maa maqash yaa kula maqlay lama dhihi jirin haye sunnadan mutawaatir ma tahay masamaya cid dhihi jirtay ma laha ayib seed adiga kaligaa u ogaatay annagaanu ogaan weyne cid tirina ma laha marka waxay isku waafaqeen inay kala faa'iidaystaan haada alxadiid cinda fulaan fa yu'khadu minhu hada alxadiid cinda fulaanin aakhar fa yu'khadu minhu sidaasay sunnada nebiga u raadi jireen qaar baa xataa madiine uga soo baxay ilaa masar ay ka yimaadeen marka taas horta waxay tahay waa waa nuqta camaliye ah oo sunnadii nebiga saxaabatu rasuulillaahi inay isweydaarsan jireen ay kala ay kala faa-iideysan jireen ninkooda dambe iyo ninkooda horo aan ayna ninka kale ku eedaynin limaada adiga aad wax u ogaatay annagaan u ogaanin waa kow sidaasay horta dhaqankooda dhan uu ku socday ilaa an intahaa casru saxaaba taabiciintaa soo gaaray nafsa saxaaba ee iyagana u socdeen marka fiir maanta hadday wax dhacaan xataa inta laysugu yimaado yaa waxaa laleeyahay arrintaasaa dhacdee man yaxfudu sunnatan fi hada alamri can rasuulillaahi yaa sunnadii nebiga qur-aanka waa laysla wada yaqaana cid cid weydiinaysa malaha yaa sunna oo arrintaas qusaysa yaa noo haayo marka haddii nin uu yaqaanana waa sheega waa laga qaadanaa haddii nin fulaana lagu tuhmaa layihahna safara loo aadaa waa la keeni jiray sidaasaa loo kala faa'idayshay taabiciintana sidaasay ahaayeen ilaa uu ka yimaado casriga cumar bn cabdilcaziiz axadu khulafaa'i araashidiin alkhaamis weeyaan cumar bn cabdilcaziiz waa nin la wada og yahay reer bani umayaha ka mid ahaado laakiin nin caadil ah oo fii masaafi khulafaa'i araashidiin abuubakrin iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali asigaa ku shaneeyo cadliga iyo tadbiiqa shariica iyo ummadda u naxariiseeda diinta islaamka u gargaarkeeda waxa weeyaan reer bani umeya bacdi cuthmaan radia allahu canhu wax lamid ee ah ma jirin marka cumar bn cabdilcasiisa amray in sunnada nebiga la qoro fiiri marka sunnada nebiga markii la amraa in la qoro qaar saxaabada ka kamida ah waa nool yihiin oo anas ibni malik abu tufayl caamir ibni waathila iyo wax badan ay kamid yihiin waa nool yihiin wuxuu iri sunnada nebiga ha lasoo qoro sidii hadda ay fahmiday uu ahaan jiray oo wax kasta loo xifdi jiray maanta lama jooge eh maanta sunnadii hala soo qora buu iri marka intaan qoraankaas qoraalkaas aan u imaanin yaa waxaa noo muuqatay markaan labadaas qarni qarni taabiciin iyo qarnigii ka horreeyo saxaabada ahayd waxaa dhaqan u ahayd in la kala faa-ideysto sunnada nebiga ninkii wariyan lama dhihin adiga beenloobaa tahay kaligaa sunna lama xifdi karo adiga keligaa maxaad u taqaanaa lama dhihin way iska aqbaleen oo way iska maqli jireen ko marka annaga marka laba mid midkood baa noo yaallo inaan qaadanno inaan idhaahdo sunnada nebiga dadkaa sidaasay ku kala maqli jireen waxay samayn aana saxa inaan idhaahdo iyo ina dadka maanta jiro acdaada ah oo na dhahayo caqligeena ma aqbali karo sunnadii nebigoon la qorin ay saxaabada madaxa ku wada wadi jireen ay kala faa-iideysan jireen mi-ati sana caqligayga ma aqbali karo dadaana dhahay oo dadkii aan kuu soo sheegay eh, ay ka mid yihiin marka labadaas mid dariiqadii saxaabadii taabiciinta ay ku socdeen waa sax inan nidhaahdo oo annaga aan ka qaadanna sidaasaina nagu soo gaartay aan nidhaahdo iyo in saxaabadii iyo taabiciinta waa khaldanaayeen aan idhaahdo oo dadkan maanta joogo calmaaniyiinta iyo mustashriqiinta iyo caqlaaniyiinta aan ayagaa saxsan labadaas midood waana hor taalo midkeen qaadanayna waxaan u malaynaha nin caqligiisa ixtiraamayo inuusan marnaba barbardhigi karin dadkan acdaada ah waxay ku dhaqmayaan iyo dadkii khayru quruuni waxay ku dhaqmayaan in laysbarbardhigo yaa fiican la yidhah dembi inay tahay inay shaki ka joogin lama yiraahdaaba carabta ay tiraahdaa asayfu amdaa min alcasa sayftan wuxuu ka waxay ka goyn goyn badan tahay oy wax ka goyn badan tahay ushaanay ay wax ka jarid badan tahay lama yirahdo sayf iyo ul lama xiriiriyo labadan yaa wax goyn badan haddii la yiraahdo waxa weeyaan in barbar dhiga ay sayfti meel ku dhacay u tahay sidaas oo kale dadkan hadda aan kuu sheegay in la barbar dhigo ra'yigooda ra'yi saxaaba wa taabiciin waxa weeyaan wax u qalma maba ahaba aslan laysma barbardhigi karo marka sidaas awgeed annaga waxaan leenahay dariiqada dadkaas a'imatu salaf min asaxaabati wataabiciin ay ula dhaqmeen sunnada nebiga ayna nagu soo gaarsiiyeen aan noo saxsan ayadaana aqbalnay ajyaalkii muslimiinta ahay afar iyo toban qarni nin wax ka hadlay lama arkin kullu daalika nin kastoo yimaada ninkii ka horreeyu ku shukrinaya dariiqada diinta uu kusoo gaarsiiyey qur-aankana ayagaana soo gaarsiiyeen sunnadana ayagaana soo gaarsiiyeen wanaxnu nashkuruhum wanuhnii calayhim dhihi mayna markaa dariiqadiina waxbaa kasoo laabtay far baa ka taagan acuudu billaahi min ashaytan rajiim hada khudlaal weeyaan marka taas horta muqadimo ahaan u qaado haddii ninkii uu yiraahdo maya anaa runsa nin yahu weeyaan ma waxaad doonaysaa dadkaas oo dhan calaljambi inaan iraado adiga oo suuradaas leh oo xaalkaada ilaahay og yahay inaan wax kaa maqlo oo waxaada ansaxo oo dadkii kale waxooda aan beeniyey maad iga doonaysaa yani waxa weyaan qofkii isku yaxyaxa bay ahayd markaas oo kale marka madlabka koobaad aan hadda bilaawno waxa weeyaan nebiga horta jiilka laga soo dhex saaray waxa weeyaan waa jiil ilaahay uu u doortay inay saxaaba u noqdaan ninka inuu saxaabi noqdaahu darajo aan la gaari karin uu leeyahay ilaa dad badanoo muxaqiqiin ay yidhaahdeen saxaabada dhammaantood waa ahlu janna liannahu waxaa weeyaan laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wa kula wacd allahu اlxusna wa kulan markii la yidhi saxaabadii oo dhan waa xusnaana janno waay marka yani saxaabadoo dhan waa kulligood waa wada ahlu janna kulligood waa cuduul kulligood waa naga fadli badan yihiin qarnigooda waa khayru lquruun wahum hum saxaabatu rasuulillaahi jiilkaasaa horta nebiga loo doortay inuu noqdo kuwii nebiga diinta kasoo naqliyo marka horta tasawur qaado waxa weeyaan ilaahay maadaama uu yihi allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ilaahay ninkuu rasuul u dooranayo waa ikhtiyaar ilaahay uu doortay waay ma lagu helo awood iyo cibaado gaar aad samaysatay kow saxaabada rasuulillaahi in nebigaas dad loo doorto oo asiga u gargaarana ikhtiyaar min allaahi waay marka dadkaas ayaga ah horta nebiga laga soo dhex saaray dadkaas waxay ahaayeen dhaqanka markaa ka jiray reer quraysh waa isdili jireen carabtoo dhan waa isdili jireen wwaa isdhici jireen qabla alislaam xumaan badan ay lahaayeen laakiin waxay ka sinaayeen waxaa ka mid ah wax beenta la yihahda wax aan aan la aqbali karin bay ahayd fiiri carabta ninka in la dilo iyo inuu been sheegay in la dilaa u sahlanaa jirta marka fiiri xataa naftigeeda nuqdadaas waa nuqda u baahan alwuquuf macahaa maraatin cadiida ayib marka waxa weeyaan sidaasay ku socdeen mithaal ahaan waxaan kugu soo qaadanaya xadiid cali ibni abi aalib laga wariyey markay dhacday cali ibni abi aalib iyo mucaawiya khilaaf inuu dhex maray khilaafkii uu gaarsiiyey inay dagaalamaan yaa marka cali ibni abi aalib axaadiid badan uu nebiga ka wari jiray dad baa marka waxay is yiraahdeen caliw axaadiidan aada warinaysid mowqifkaada maad ku adkeysanaysaa oo inaad macnaha adiga inaad xaq haysatid inaad aada daliil ahaan umaad u keensanaysaa oo anaga khowf baa nagu jira waxaan jirin maad nebiga ka sheegay dad ay saas iskula hadleen markaasuu wuxuu iri idaa xadathtukum can rasuuli illahi sala allahu alيh wasalam xadiiثa fawallahi lian akhara akhira min aلsamaaءi axabu ilaya min an akdiba calayh wuxuu iri haddaan xadiid ilaahay rasuulkiisa idinkaga sheego nebigaas saan yidhi haddaan idiin idhaahdo waxaan ilaahay ku dhaaranaa inaan samada layga soo tuuro a iiga sahlan inaan nebiga been ka sheega buuri horta yacni ay weligan idinka gelin waxa yidhaahda taradud inaan aniga axaadiid warinayo oo markaa aan ula jeedadayna ay tahay inaan aniga mowqifkayga oo aan qaatay inaan ku dacmiyo oon ku adkeeyo aan ula jeedo taas weligan a idinku soo dhicin wax beenta la yidhaahdo waxaan aqbali karana ma aha nebiga inaan ku been sheegane waxaaba iga sahlan oo yiri inaan duul ina samada leega soo tuuro wa idaa xadathtukum fii maa beynii wa baynakum fa ina alxarba khudba khudca buuri ama khadca haddii aniga marka hadal aniga iga soo fulay aan sheego waxaa laga yaabaa hadal aan danka leeyahay inaan dagaalka iyo iyo maxaan ku iraha tabaha dagaalka uu leeyahay hadal ku saabsan waay ninkii hadba oo laga caqli badiyay noqonaysa laakiin diinta ilaahay uu adeegsan maayo inaan aniga dan ku gaaro uu adeegsan maayo buuri ayib marka fiiri taas waxay ku tusinaysaa beenta xumaanta ay la joogto lianna waxay maqli jireen oo noona imaan doonto nebiga in lagu been sheegtaa ah o dadka kale in lagu been sheegtaa lamid ma ah ayib anas ibni malik xadiid buu maalin wariyey nin baa yidhi asamicta hada min rasuuli illaahi soo takud samaynaa war hadalkan nebiga maad ka maqshay qaala nacam uri aw xadathanii man lam yakdib uri ama animaa nebiga ka maqlay ama saxaabi kaloo nebiga ka maqloon been sheegaynan kasii maqlay buuri wallaahi maa kunnaa nakdibu walaa kunnaa nadri malkadib buu yiri wallaahi baan ku dhaartay wuxuuri beenna ma aanan sheegi jirin been waxay tahay namaba aqooninbo dad waxaa weeyaan saliiqadooda iyo fitrada ku nool yihiin fitra saliima ay tahay hadda ilaa yowminaa haada dadka baadiyaha degan oo reer guuraada ah beenta ilaa yowmina haada way ku yar tahay marka loo loo barbar dhiga dadka reer magaalka ah marka fiiri anas ibn maalik wuxuu iri wallaahi maa kunaa nakdib walaa kunaa nadri malkadib buuri been maba si loo sheega maba aqooninba in la sheega iskaba dhaaf albara ibni caazib saxaabi kale wuxuu ri laysa kulunaa kaana yasmacu xadiida rasuuli اllahi sal اllau alيh wasalam walaakina annaasa lam yakunuu yakdibuuna ywmaidin faxadatha shaahidu اlghaa'iba buuri wuxuu ri dhammaanteen xadiida aan idiin waramayno nebiga kama wada maqlin buuri laakiin qaarkeennaan qaarka kale ninkii joogayna ninkii maqnay uu sheegay buuri laakiin maa kunaa nakdibu walaakina annaasa lam yakunuu yakdibuuna yowmaidin been maba la aqooni jirin marka waxaa isla mid ahayd inaad nebiga adiga ka maqashid iyo in nin kale kaaga waramo labadiiba isla sax waay leannau dadkaas ma aqoonin dad been yaqaana ma ahayn waxaa mutawaatir saxaabada agteeda ka ahaa nebiga xadiid laga wariyo oo mutawaatir ah mutawaatir macna xadiid manquul biacdaad kabiira jiddan ina kadiban calaya laysa ka kadibin calى axadi man kadaba calaya mutacamida falyatabaw maqcadahu min annaar xadiidkan oo bukhaari iyo muslim sunanta masaaniidka meel kasta lagu wariyey nebigana mutawaatirka ka ah saxaabada dhexdeeda macluumuu ka ahay xadiidkan wuxuu leeyahay ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad anigoo been layga sheego qof kaloo lagu been abuurto waa ka duwan yahay iyadoo beenta ay sideedaba u xun tahay oo alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin ilaahay u yiri yaa haddana ay lamid ahe eh, nebigoo lagu been abuurto iyo qof kaloo lagu been abuurto isla mid ma aha markaasuu nebigu wuxuu iri man kadaba calaya ninkii igu been abuurto mutacamidan asoo u kasayo falyatabawa maqcadahu min annaar <clears throat> ha u diyaar garoobo meeshuu naarta ka fariisa lahay baa layiri yacni waxaa la ogaaday ninkii nebiga been ka sheego annahu daakhilun innaara xataa qola ka mid ay yidhaahdeen mujarad alkadib calaa rasuuli kufri waaba gaalnimo wa marka saxaabadii xadiidkaas wada maqlaysay makula tahay ayagoo iimaankooda iyo jacaylka iyo diinta uu dhimanayo inay diintooda iska qarxiyaan ee nebiga ay been ka sheegaan oy adduunyada iyo aakhirada ku waayaan yani hal yutawaqac hada waxa weeyaan aad bay baciid u tahay iyadoo la ogyahay nin muslim oo arrintaas maqla maantadan u joogaanba ku dhiira karin famaa danuka bisaxaabati rasuulillahi oo ilaahay rasuulkiisa yidhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yani qarnigayga uga fiican oo yiri quruunta dhan marka ummatu muxamediga ugu fadli badan qarnigii nabiga caleyh salaatu wasalaam marka sunnada intaanan la tadweeninin waxa weeyaan saxaabad iyo taabiciin basay ahaayeen fiiri intii wixii ka dambay sunnadii waa la qoray intaanan la qorin waxaa sunada marka madaxa ka xifdi jiray saxaabada iyo dadkii ayaga la xiriiro ayagana khayrunaasi ka mid noqday oo taabiciinta ahaa markaa kadib taabiciintii qarnigoodii baa sunnadii la bilaabay in la qoro waxaanu ognahay markii saxaabada casrigii ugu dambeeyey iyo taabiciinta casrigoodii qolo yar aa bilaabatay oo oo mubtadica ah oo macnaha la yiraahdo qolo qadariya la yidhaahdo qolo oo la yidhaahdo murji'a qolo khawaarij la yidhaahdo qolo shiica la yiraahdo muslimiinta waxaa ku bilaabatay firaq marka see loola dha see loola dhaqmay ibnu kathiir ibnu siriin wuxuu ri oo taabici kabiir ah markii dadkaas la arkay oo manhajkii saxaabada ka bedelmay wuxuu iri waxaa bilaabatay in su-aal laysu jeediy ninkii nebiga ka waramo waxaa laleeyahay lam yakunuu yas'aluuna can isnaadi falamaa waqacat ilfitnatu cuhmaan ibni cafaan markii la dilay qaaluu dadka ahlu sunnada waxay dhihi jireen sammuu summuu lanaa rijaalakum raggiina noo magacaaba fayundaru ilaa ahli sunna fayu'khadu xadiiduhum wa yundaru ilaa ahli lbidaci falaa yu'khadu xadiiduhum dadkaas yaroo muslimiinta ku soo biiray ee aaraadaas bedelan la yimiday waxa weeyaan waxaa la dhihi jiray hadday nink ayaga kamid a xadiid nebiga ka ah wariyaan maya naga raalli aha waa laga istaagi jiray dadkii eh, nebiga manhajkiisi iyo saxaabadii siday ahaayeen ku waafaqsan hadduu xadiid nebiga ku wariyana waa laga qaadan jiray marka hortag baa la sameeyey dadkaas marka helitaankooda waktigaas la helay sunnada nebiga wax dhaawac ay u geysteen haba yaraatee ma jirin madlabka koowaad marka waxa weeyaan waxaad madaxa ku haysataa dadka nebiga la la casri ahaa sunnadiisa ka soo gudbiyey dadoo dhan lamid ma ahayna dad gaar ah bay ahaayeen oo sifaadkaas gooni leh diinta iyo sunnada nebigana u dhimanayo liannahu sunnada nebiga waxay ogyihiin diin min allahi inay tahay oo xugum sharci ah lagu kala baxayo waa dahab waaye nin kasta qiimihiisa wuxuu la ekaay biqadri maa yaxfadu min sunnati rasuulillah dadka dhan yatanaafasuuna calayha madlabka labaad waxa weeyaan nebiga waxaa laga soo dhex saaray qowm ummiyiin ah huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum dadkaas ummiyiinay ahaayeen ummi waxaa la yidhahdaa الذي لا يكتب ولا يqرأ ma huوa مكتوب ninki ma hadlaya maaha waa hadla waa fasiix laakiin waxna ma qoraya wax qoranna ma akrinayo ninkaas marka maxaa lagu yaqaanaa u fiirso ninka aan wax qoraynin wax qoranna aan akrinaynin waxaa lagu yaqaana annahu yactamidu calaa daakiratihi wa xifdiha dadkaas marka waxay ahaan jireen kutub iyo maktabad iyo kombyuutar wax lagu keydiya ma lahaan jirin kul almacluumaad madaxooday ku keydisa jireen dad baadiya oo hawasaafi ku nool oo haddee waxa weeyaan maxaan ku yidhahdaa fahmigoodana uu yahay aad ziyaada u yahay qoom kasta waxyaala ay ku caada ku dhaqan ay ku caan ahaayeen baa jirta qolada carabta oo nebiga laga soo dhex saaray waxay ku caam ahaayeen waxa weeyaan quwat daakira walxifdi waxay maqlaan koray ka xifdin jireen marka nimankaas waxay ahayd maskaxdooda wax kasta ugu qorneed ilaahay wuxuu iri huwa aladii bacatha fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucalimuhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu min qabl lafii dalaalin mubiin markaasaa waxaan ihi ninka umiga ee waxaa lagu yaqaanaa inuu taariikhdiisa iyo dhacdooyinka iyo wuxuu maqloo dhan ou madaxa ku xifdisto hadda ilaa yowmina hada dadka annaga awowyaalkeeni ah oo laga yaabo siddeetan sano boqol sano inay jiraan markaad la fariisatid taariikhda iyo dhacdooyinka iyo dadka ansaabtooda isay say u kala baxaan suu kugu soo sardina u dareerina waad yaabay maanta hadduu kugu dul akriyo ood biri kusoo celi tiraa buu kusoo celinayaa adigoo shalay lagugu celiy maanta lagugu celiy hadii liraa wax ka sheeg waxba ma sheegi karaysa farqiga noo dhexeeya hadda fiiri annagoo isku hal jiil ah yaan dareemi karnaa dadkii annaga aan soo gaarnay siday daakiradooda u ictimaadi jireen annaga maadaama buug iyo kombyuutar maskaxdeena waxmaba loogu talagelinaad leedahay inay wax xifdiso wax kasta waxaa weeyaan markaad maqasho isu isu leedahay qalnaad soo qaadanaysaa qaraf waa qoraysaa meelaa dhigi maskaxdaada umaba diyaarsan inay wax xifdiso dadkaas waxa weeyaan wax alaala waxay maqlaan waxa weeyaan horey bay ka xifdin jireen marka dadka horta nebiga laga soo dhex saaray dadka sidaas ay ahayn intay isugu yimaadaan ayaa qasaa-id la akrinaya waxaa laga yaabaa qasiida dhowr boqol oo beyd ka kooban inuu nin akriyo waxaa laga yaabaa inta meesha fadhiso mujarad qasiidadii ay maqleen sideeda ay ku soo celinayaan wax hadda laga yaabo dadka qaarkeed inay rumaysan karin weeyaan waana wax dhici jiro caadi oo laysku yaqiinay bal ninkii inta qasiida lagu dul akriyo aan xifdi karin damiinaba loo yaqiinaybo marka dadka daakiradaas lahaa oo boqolaal beyd xifdin jiray hal xadiid nebigoo koobano saddex sadar iyo afar sadar badanaa xadiidta nebiga waa koo kooban tahay miyuu xifdi wayna oo haddana ay tahay qasiidadaas waa shicir nin yiri waa kan kalaamu rasuulillaahi oo diin ah marka ninkii waxaas maalaayacniga xifdin jira maxay kula tahay kan uu xifdinay marka carabta waxaad og tahay xifdiga iyo fasaaxada iyo bayaanka umam lamid a ah ma jirin walidaalika markii nebi maxamed mucjize in la siiya la rabay waxaa la siiyey mucjize min jinsi maa yutqinuunahu carabtaas waxay yaqiineen oo ay ku caanbaxeen wax la jid aha la siiyo oo qur markaasuu wuxuu ku yimid calaa calaa fasaaxatihim wa bayaanihim uu ka ziyaadiyey markaas marka adinkoo carab ah oo fasaaxa iyo bayaan sheega jiray bal qur'aankan oo kale la imaadaa ah, layidhi qul fa'tuu bisuuratin min mithlihi in kuntum saadiqiina layidhi qur'aankan suurad ka mid ah bal fasaaxadiisa wax lamid ah ee keena way keeni waayeen taas waxay daliil u tahay in la tusiyo waxaad ku caanbaxdeen oo fasaaxada ahayd haddii ladinka badiyey qur-aanka nebi maxamed inuu lannu nabi maxamed odinka dhex dhashay hadduu fasaaxadiisa asiga waxuu la yimid oo ahaan lahay qur-aanka asiga keenay waad awoodi lahaydeen inaad keeni kartaa ayib marka saxaabadaas mawhibada horta saasay u lahaayeen waxaa marka dheeraad u noqday iimaankii ilaahay ay rumeeyeen nebiga jaceylkiisii diinta ku dadaalkoodii waxay ku dhalisay inay xifdigooda uu laba laabmo ninkii oo boqolaal beyd yacni iska xifdin jiray maalin kasta markuu axaadiidi rasuulilaahi uu arkay oo diin ah oo kullamaa uu wax ka xifdiya dadka oo dhanna ay usoo kala eh, usoo kala fakanayaan oo u imaanayaan inuu ku xadgudbayo inuu iska iloobayo ha u malayn marka ma ahayn sunnada nebiga ninkii rabana ha iska xifdiyo ninkii rabana ha ka taga ma ahayn laakiin in la xifdiyo le oo diin ahaan loo xifdiyo waajib waa nabiga wuxuu iri alaa falyubaliq shaahidu minkum alghaa'iba fa ruba mubalaqin awca min saamicin buu iri marka nebigaaba wuxuu iri war ninkiina aniga maanta ila joogo oo wax iga maqlo iga maqlo ninka iga maqan oo dadka dambe ka imaan doona ha gaarsiiyo waxaa laga yaabaa xadiid aniga aad iga maqashay ninka aad gaarsiisay inuu kaa fahmi badnaado lafdigii adigu waad gaarsiisay laakiin ulajeedada iyo fahmiga wix adiga aada ka fahmin wax ka badan inuu ka fahmaa dhici karto walidaalika waxay ahaay jireen inay ku dadaalaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inayna wixii juhdi ay ahaayeen iyo awood oo dhan ay duldhigeen ashcaartii la celcelin jiray waxyaalihii taariikhdii carabta ay ku ammaansan jirtay waxay isku ammaani jireen o dhan cala jambiyaa layidhi juhdigoo dhan waxaa loo soo wareejiyey sunnadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam in la xifdiyo mathalan soo qaaday abu hurayra waa ninka laga wariyey eh, inta laga qoray keligeed oo axaadiida naga soo gaartay shan kunoo xadiida la yidhaahda yaa soo gaartay yaa naga soo gaartay markaasaa dad waxay yidhahdeen abu hurayra axaadiis badan asiga waxaansu ku xifdiy marka dadk dadkiiyaa arrintii gaartay abu hurayra waa soo gaartay markaasu wuxuu uri ina annaasa yaquuluuna akhara abu hurayra abu hurayra axaadiis warintiisu waa badiy baa layiri markaasuu uri walowlaa aayataani fi kitaab illaahi maa xadadtu xadiidan waaxida marka fiiri xadiidka abu hurayra uu warinaya laysa likowni xadiid ma aha laakiin waa waajib sharci ah oo aayaadkii qur-aanka igu farad yeeshay nebiga waxaan ka maqlay inaan gaarsiiye dadka kale buu ri haddayna aayaadkaas ahaan lahayn hal xadiid mabuu wari lahayn buu ri markaasuu aayaadkii soo deliiso wuri ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda ilaa qowlihi alraxiim wuxuu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila اladina taabuu aslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim raxiimtaas wa marka fiirid ninkii wixii ilaahay uu soo dejiyo qariyo oo min qur'aanin aw sunnatin ah waxaa ilaahay u yihi ulaaika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun fiiri marka abuu hureyre wuxuu iri aniga waxaan xadiidka ugu mitidaya oo inaan dadka gaarsiiya aan ugu mitidayaa ma aha mujarad xadiid dad la gaarsiiya ma aha laakiin waxaan ka cabsanayaa inay ciqaab igu dhacdo lacnad igu dhacdo haddaan wax ka mid e qariya buuri taasaa igu qasbaysa diin waa waxaan inaan dadkii aan gaarsiiyo oon ugu celceliyo meeshii laysugu yimaadabo aan u akhriya buuri marka dad baa maalin intuu xadiid u bilaabay ou ka dareemay inay ay cuslaysanayaan markaasuu uri maa lii araakum mucridiina canha wallaahi laarmiyana biha bayna aktaafi uri fiiri xadiidu intuu wariyey laa yamnac axadukum an yadaca jaaruhu khashabatan calaa jidaarihi aw kamaa qaala xadiidkaas soo wariyey marka dadan aan aan xadiidkaas ku farxino waxaa layihi macnaha waxa weeyaan ninkii jaar ahay gurigeenu xaq noogu yeeshanayo markaasuu yihi masalada jaarjaar ma ah masalada diin wa wallaahi wuxuu iri ama naca ama ogolaada anigu waa idinku celcelinaa buu ri waana idin sheegaya bimacnaa min baab iqaamati alxujati caleyh ayib marka taas weeyaan midda aan rabno in la ogaado haddii abu hureyra saas uu leeyahay dadka kale waala kamid waa la wada mid weeyaan marka saxaabada waxay ahaan jireen caado ay dhaqan u lahaayeen xifdiga dawaacida lagu yaqaano qofka inuu xaafid noqdo waxa weeyaan kulli dawaaci tawafarat fi saxaaba lianna quluubtooda waxawaye waa iftiintay bisuxbati nebi ay ku iftiintay waxyigii bay ayaga la dirseen oo maanta aayadaa soo degay biri aayadaa soo degay qalbigooda waa yasdaad iimaanan waataan aayaddii hore uu soo sheegna waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadathu hadihi iimaana ama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun marki nin maalin kastaba daraja iimaan i ziyaadsanaya maad la tartami kartaa jawaabti waa maya midda kale saxaabada badigood waxa waaye dhulkoodii iyo dadkoodii maxaan dhahay eh, dhulkoodii iyo xoolahoodii oodha kasoo haajireen fiiri waxay ugu soo tageen yabtaguuna eh, mardaat illaahi tabaaraka mardaat allahi tabaaraka wa tacaala fiiri qoladaas diyaartoodii iyo kulli way ka soo baxeen marka nin eh, oo adduunyadiisii oo dhan soo tegay min ajli diin haddana diinti inuu ka hor yimaado uu ku cayaaro ma dhici karaysa jawaabti waa maya ayib marka hariib ma aha hariib ma aha in laga dhex helo saxaabadaas inay qaarkood boqolaal maxaan irahdaa kumanaan axaadiid inay nebiga ka xifdiyeen liannahu nebiga hadday la noolaayeen dhowr sano maalin kastaba dhowr xadiid laga maqlayo xadiidka waxaa loo mudaakarayn jiray sida aayadda qur-aanka loo mudaakaraynay mithaal ahaan waxaa ku siinayaa ninkaa marwaan ibn alxakam la yidhaahdo oo cumar ibni cabdilcasiis awowgiisi ah yaa maalin waxuu doonay abu hureyra waa maadaama ninka dadka ugu xifdi badan uu yahay inuu imtixaano markaasuu nin abuu zucayzica ah la yiraahdo oo marwaan nin kaatibkiisa uu ahaan jiray uu maalin u yeeray markaasuu yiri adiga meeshaas gaar ii fariiso abuu hureyru marka intuu u yeeray buu wuxuu iri abuu hureyru bal axaadiidii nebiga wax iiga sheeg ninkaana xaggaasuu ka qoru uma jeedo bada-a yaktub abu hurayrana bada-a yuxadith can rasuulillaahi nabigaa saas ayiri nabigaa saas yiri nabigaa saas yiri nabigaa saas yiri waa dhameey waa iska baxay markaas markii muddo ay kasoo wareegatay yuu haddana wuxuu yiri abu hureyra bal ii kaale wixiid maalinka ii sheegtay waa ay cajab geliyeen axaadiidii waana xifdi waayo bal iigu soo celi marka ninkii oo axaadiidka qorayna meesha lasoo fadhiisay waxaa layihi abu hureyra axaadiidtii markuu akrinayo ii dhageyso sidii inuu u akriyay inuu ka bedelay markaase wuxuu ri meeshii yaa la fariistay faja'ala yas'aluhu can dalika alkitaab wuxuu ri marwaan famaa zaada walaa naqasa walaa qadama walaa akhara sanawaadaa ka soo wareegtay axaadiidii maalinka la qoray iigu celi buu ri sidoodu ugu soo celiyey marka waxaa la ogaaday abuu hureyra waxaan uu nebiga ka waramayo uu nebiga ka khabrayo inuusan waxna ku darin waxna uusan ka nusqaaminin marka mithaal ahaan waxaan kuugu soo qaatay abu hureyra iyo saxaabadu wax la yaqaanba waay laakiin dadaa waxaa laga yaabaa xifdigaas wanaagga badanne oo qiimaha badanne saxaabadu ku gaar ahay saadan u dhihin yaa namaadij waxaan kaaga soo qaaday laba taabici inaan aan kaagaga hadlo taabici waxa weeyaan azuhri zuhri ninka la yihahdo maxamed ibni muslim ibni cubayd ibni mugiira la yihahda waa taabici dhowr saxaabad yuu nolosha kusoo gaaray waxaa la yidhahdaa zuhri badinta axaadiidta marka loo fiiriyo wuxuu lamid yahay abu hureyra suu saxaabada ugu xadiid badnay min akhari taabiciina xadiidan wa marka qaala imaamu axmed ibnu xambal wuxuu iri azuhri axsanu nnaasi xadiidan wa ajwad nnaasi isnaadan buu iri haddii matni hala wariy la yiraahdo zuhriya dadka ugu wanaagsan isnaad hala sheega haddii la yidhaahdana maa allahu kaana ibni xibaan wuxuu raa soo zuhri ka hadlaya kaana min axfadi ahli zamanihi wa axsanihim siyaaqan limutuuni اlakhbaari wa kaana faqiihan faadilan buuri zuhri wuxuu ahaa dadka waqtigiisa ugu xifdi badan haddii haddii la yidhahdo axaadiidta hala akhriyana ugu akhrin wanaagsan waxa uu dheeraad ahay haddana faqiih buu ahay kaana yacrifu macna alaxaadiid walidaalika cumar bn cabdilcaziiza wuxuu uri calaykum bibni shihaab ibni shihaab zuhri dad ninkaas hala laazimo fa inakum laa talqowna axada aclama bisunati almaadiyati minhu buuri nin sunnada ka yaqaana arki maysiina intuusan dhimanin hala laazimo buuri markaasuu ibnu cuyeyna shaykhu shaafici sufyaan ibnu cuyeyna waa wuxuu iri kaanuu yarawna yowma maata zuhri annahu laysa axadun aclama bisunati minhu maalinkii uu dhintay zuhri alays weydiiy alili tolow ma taqaanin zuhri ninka sunnada nebiga ka yaqiinay jawaabti waxay noqotay maya ayib zuhri markuu saas yahay waxaan ula jeednaa xifdiga hadda inta ammaanta waxaan ula jeednaa inaan ku gaarno xifdiga zuhri sow ahay imaamu muslim kitaab uu leeyahay oo kitaabu tamyiizi la yiraahdo oo qaarkiis matbuuc uu yahay yaa isnaadkiisuu ka wariyey nin la yihahdo cabdiraxmaan ibn isxaaq can zuhri qaala inuu zuhri ma stacadtu xadiiثa qatu walaa shakaktu fi xadiiثin qatu ila xadiiثa waaxida fasa'altu saaxibii faإida huwa kamaa xafidtu uu yiri waxaa u malaynin zuhri ala wari laga wariyay inuu yiri weligay xadiid ha laygu soo celiya ma dhihin uu yiri hadduu nin saxaabi a xadiid nebiga iiga sheego ama nin kaloo taabici xadiidka ama ha dheeraada ama ha gaabno hal mar haddii lay akhriyo iigu soo celi weligay ma dhihin ori sidiisaan u xifdinaa kow walaa shakaktu fii xadiid xadiidkaas markan maqnana markii aan sanawaadka soo warid weligay shaki igama gelin uri ilaa xadiidan waaxidan hal xadiidaan ku shakiyoon waxaan is iriyay xadiidkan sidii aad ku maqashay ma yahay mase mayaan isweydii buuri fasa'altu saaxibii baan weydiiyey xadiidkaas iiga waran oo xadiidka yaqiinay fa idaa huwa kamaa xafidtuhu markuu ii sheegay waxaan ogaaday ina sida aniga u xifdisanay inuu yahay oo wax iga bedelan ay jirin oo shakigayga wax uusan ka jirin uu yiri marka fiiri ninkaas isma ammaanaynin ha u malaynin dadkan hadda waktigan joogo oo shahaadatu zuur Eh, wax ka dhiganay niman wax aqoonina jaamacadaasaan kasoo baxay waxaasaan aqaanaa sheekh fulaanana kitaabkaasaan dhegeysta ma aha dadkaas dadkaas naftooda waxay tahay bay ka hoos marin jireen tawaaduc waxa layidhaha yaqaanin laakiin zuhri wuxuu ugu baahday inuu hadalkan yiraa iskuma ammaanaynin laakiin xaqiiqo jirto iyo dadka kalsooni inuu siiyo axaadiida uu waramaya inaysan ahayn wax jeebkiisa inuu kala yimid inaysan ahayn ayb ramharmuzi ninka la yiraahdo kitaab wuxuu leeyahy almuxadith alfasil yirah ninka waxaa la yihahdaa musطalax alxadiith kitaab laga qoray ninka ugu horey waay yaa wuxuu ku wariyey isnaadkiisa hishaam ibn cabdilmalik ibni marwan yaa wuxuu weydiye zuhri inuu axaadiis u akhriyo wuxuu uri waladkaygaanaan waxaan rabaa wiilkaygaan inuu axaadiida nebiga wax ka bartee zuhriyow ninkan wax baro iri axaadiid u akri axaadiid loo akriyo loo akriyo quraabati arbaca miata xadiida loo akriyo marka zuhri waa iska baxay bil kadib ay haddana waxay kulmeen cabdulmalik iyo zuhri markaasaa cabdulmalik wuxuu uri zuhriyow kitaabkii maalinkii wiilkayga aada u qortay ou inuu axaadiidka ka barta ay ahayd waa naga dhumay buu iri waxaan rabi lahayn maxaa xal eh markaasuu ri wax oo mushkilo ah kaama saarnee ninkii qori lahay u yeer buu iri ninkii yaa loo yeeray axaadiidtii inuu soo celiyo axaadiidtii waa la qoray mar labaad cabdilmalik ibni marwaan wuxuu iri markaa zuhri baxay uu iri kitaabkii horon maalinkii hore ka qornayna keena kan maanta aan ka qornayna keena labadooda aan isbarbar dhigna buuri waa la isbarbar dhigay markaasuu la arkay xadiid bixadiid famaa gaadara xarfan waaxidan hal xaraf uu dhaafay ma jirin kitaabkii hore wuxuu noqday asagoo laga sawiray kitaabkan oo kale ah marka taas waxaa lagu tusinayaa dadka zamankaas jiray xifdigoodu iyo quwatu daakira intay la ekayd ayaa lagu tusinaya markaa zuhri waayo ninka labaad qataada ibnu dacaama saduusi waa taabici kala waay oo indhal la-ay qataada hadaad maqashid waa nin reer basra ah waana nin indhalla waana taabici waay imaamu axmed wuxuu iri asoo qataada ka hadlaya kaana qataadatu qataadatu axfada ahli lbasrati laa yasmacu shay an ilaa xafidahu caado uu lahay waxaa weeyaan reer basra asaa ugu xifdi badnaay buri shay uu maqle ma jiro ilaa waa xifdi jire wax kasta kalaamka caadiga ah hadduu maqlo xataa waa xifdi jiray buuri wa quri calayh saxiifatu jaabirin maratan waaxida faxafidahaa saxiifa jaabir ibni cabdillaahi wuxuu ka mid yahay min almukthiriin axaadiid u qoranaa jirtay oo saxiifatu jaabir lagu yaqiinay hal maalinaa lagu dul akriyay ninkan qataada ah sideedubuu kor uu xifdiyey imaamu muslim sanadkiisu wuxuu ka wariyey can cabdirazaaq can macmar qaala qataada lisaciid wuxuu u yiriyey ixfad calaya almusxaf buu iri musxafka ihay ii qabo faاftataxa suurat albaqara qataada wuxuu iri ii dhegeyso suurat lbaqara faqara'aa xataa khatamaha dhammaanteed waa dhameey uma qaala wuxuu iri hal asqadtu shay-an wax aan ka riday ma jirtaa markaasuu qaala saciid wuxuu iri laa suurat lbaqara sida tahad ugu soo baxday waana indhalayahay fa qaala wuxuu iri ana lisaxiifati jaabir axfadu min suurati lbaqara wamaa quri calaya ilaa mara waaxida buuri suurat lbaqara saan u xifdisanahay waxaan kaga sii badanahay saxiifatu jaabir oo dhowr kun oo xadiid inay ku qorneed laga yaabo yaan kaga xifdi badanahay buuri wamaca daalika saxiifadaas hal maalina leegu dul akri buuri liannahu isaga nin indhala ah, waxma akrinayo wmaca daalika igama dhumin uri sidaasaan u xifdisanahay ayb walidaalika qaala maطr alwaraaq wuxuu ri kaana qataadatu idaa samica alxadiida yakhtaifu ikhtitaafan xadiid nebiga laga wari hadduu maqlo hori buu ka dafi jiray dafid waa haf uu siisana wa kaana idaa samica alxadiida yaakuduhu alcawiilu wazawiilu xataa yaxfadahu xadiidka hadduu maqlo uu ku qayli jiray nin dhib ay ku haysaad u malaysaa ilaa uu ka xifdiya lam yakun yahda-u qalbuhu qayli iyo wuxuu isku dari jiray iyo cod iyo wax dhan waa ilaa uu xadiidka ka xifdiyo marka dadkaas waxa weeyaan waxaan kaaga soo qaatay saxaabati rasuulilah namaadij laba taabiciin aan ku xijiyey waxaan rabaa inaan kusii xijiyo laba nin oo min aimati alxadiid ah oo fi lquruuni lmufadala aan ahayn saxaabin aan ahayn taabicina aan ahayn kasii dambeeyo laba boqol iyo dhowr jireen aan mithaal ahaan usoo qaatay axaduhuma cabduraxmaan ibnu mahdi ibni xasan alcambari mawlaahum abu saciid albasri oo markay hijrada ahayd boqol iyo sagaashan boqol iyo sideed iyo sagaashan markay ahayd dhintay ninkaas waxaa lagu yaqaanaa min awciyati cilmi xadiidi rasuulillahi waa dadka xadiidka rasuulillahi loogu imaan jiray buu ahaa qaala shaafici wuxuu iri laa acrifu lahu nadiira fi dunya dadkaan arkay wax lamid ee eh, cabdiraxmaan ibni mahdi waxaan lamid aho ma arkin uri fiir ammaan waay imaamu shaafici od ogeyd hadduu leeyahy nin lamid ee eh, ma arkin ogow waa ninka cabdiraxmaan ibni mahdi waa ninkii shaafici ka codsaday inuu kitaabu risaala alifo waay fiiri fadliga waa la suqiraya imaamu shaafici fiqiga loogaga dambeeya xadiidkana cabdiraxmaana looga dambeeya ninba meeshuu ku fiican yahay qaala caliy bnu lmadini wuxuu iri low xalaftu bayna alrukni waalmaqaami laxalaftu anii lam ara axada qatu aclama bilxadiidi min cabdiraxmaan bni mahdi haddii intay kacbada leegeeyo oo maqaamu ibraahim iyo xajar dhexdeeda lee joojiyo oo la yidhaahda ninka aad taqaanid inuu xadiidka uu xifdi badan yahay sheeg ee ku dhaaro cabdiraxmaanaan ku dhaaro lahay buu yiri inuu ugu cilmi badan yahay dadka ninkaas wa markaasuu wuxuu iri cilmu cabdiraxmaan fi lxadiidi ka sixri sixirka dadka waxay ku magacaabi jireen wax adiga aad qaban karin markii la arka xadiidka si u yaqaano waxaad leedahay yani waxaan ma waxaan waaba dhaafeen xifdi bani aadam waaba dhaafeen ma anaguna sixraa baad isleedahay ayib marka waxaan ula jeednaa xifdigiisu inaan wax kaaga sheegno wuxuu ri amla calaya ibnu mahdi cishriina alfa xadiidin xifdan buu ri nin cubaydullaahi ibnu cumar alqawaariiri la yiraahdo ayir maalmo maalmo kamid e eh, yaan u xeraystay buuri cabdiraxmaan ibni mahdi bilo dhano wuxuu ii meerinaya axaadiid labaatan kun oo xadiid ow can dahri qalbin iigaga meeri buuri fiiriya uusan kitaabka fiirinayn muxamed ibni yaxya duhli oo shaykhu lbukhaari ah wuxuu ri maa ra-aytu fii yadi cabdiraxmaan ibni mahdi kitaaban qad intaas cumrigiisa uu xadiid warinayo hal maalin asagoo kitaabka fiirinaa ma arkin uri kulli kor uu ka sheegaya wuxuu la mid yahay macalim oo oo dugsi haayo oo conton arday kiciyey qur-aanka marka waxay soomaalidu tiraahda ninkan qur-aanka soo u yaqaano xaadiisa la akrinayso macalimiinta sidaas qur-aanka intaas hayo hadday subax soo fadhiistaan ma gafaan leesh <coughs> cafwan liannahu intaasoo dhan wuxuu akrinayaa qur-aankii marka dambe qalbigiisa yantabic sidaas oo kaleo cabdiraxmaan ahaa maarina la weydiiye imaamu axmeda la weydiiyey kaana cabdiraxmaan xaafidan cabdiraxmaan ibni mahdi nin wax xifdisan ou ahay buuri faqaala xaafidun wa kaana yataqii kathiira kaana yuxibu an yuxaditha bilafdi buuri cabdiraxmaan horta nin lagu yaqaano xifdiga buu ahay bu kow haddana nin oo dhowrsan waxuu huba mooye wax kale aan akrinayn caadada cabdiraxmaan ibni mahdi lagu yaqiinay waxay ahayd buuri annahu kaana yuxadithu bilafdi dad baa waxaa jira axaadiida nebiga markay ka warinayaan macnihii lay cabirayo asiga ma ahayn lafdiga xadiidka ku soo gaaray lafdigiisa sidiisuu kusoo celi jiray haddii jalasa xadiidka uu ku jiray qacadda kuma bedeli jirin sidaasaa lagu yaqiinay cabdiraxmaan ibni mahdi waxaa kaloo cabdiraxmaan ibni mahdi uu ku caan baxay waxaa ka mid ahayd lam yakun yarwi alxadiida ila can hiqa walidaalika dad baa waxay dhaheen kulu man rawaa canhu cabduraxmaan bnu mahdi fahuwa hiqa ayay dad yidhaahdeen marka cabdiraxmaan ibnu mahdi bal hadda ninkaas fiiri xifdigiisu yani qofkii waxausan fahmi karin nin maxabo iyo jacayl nebiga u ahaayo xadiidkii nebiga inuu diin yahay og howshiisa maalinkuu baaliq noqday ou caqli yeeshtay laga soo bilaabo ilaa uu ka dhinto toddobaatan siddeetan sana xadiid lee daba joogay meequu kula xifdin karaa jaamacad ma gelin dukaan ma furanin safar kale ma aadin kullu shay xayaatuhu yajri maca alxadiidi xaynu ma kaana marka ma u diidaysaa ninkaas inay axaadiid axaadiisa la akriso looma diidi karo walidaalika cabdiraxmaan ibni mahdi mithaal ahaan waxaa u wataa aimada la casrigeeda bukhaari abuu xaatim muslim abuu daawuud imaamu axmed isxaaq ibnu rahawe uga qiyaas qaaday mithaal ahaanaan kugu soo qaatay marka wuxuu yiri cabdiraxmaan ibni mahdi laa yajuusu an yakuuna arajulu imaama xataa yaclama maa yasixu mima laa yasixu bud nin inuu imaamu lmuslimiin noqdo macnaa imaam masjidka looma jeedo imaamu lmuslimiin inuu qofka noqdo ma banaano oo la yihahdo ninkan imaam fi lxadiidi waa in la yihahda ma banaano ilaa inuu kala garto axaadiida nebiga ka sugan iyo midda nebiga aanan ka sugnayn inuu kala garto lama dhihi kara buuri ayib ninkaas waa ninka axadu aimati alxadiid waay midka labaad oo min aimati اxadiiث abu zurcat araazi nin la yihaahdo waay oo cubaydullaahi ibni cabdilkariim ibni yaziid la yihaahdo tamiimi waay wuxuu dhintay markii hijrada ahayd laba boqol iyo afar iyo lixdankii wuxuu la casri ahay bukhaari iyo muslim iyo raggaas imaamu axmed ibni xambal iyo raggaas la wada casri ah abu daawuud iyo kulli marka ninkaas abuu zurca la yidhaahdo xifdigiisiiyaan rabaa inuu wax kaaga sheego saad u qiyaas qaadatid ummaddaas min casri saxaaba ilaa haada alcasri caadada iyo dhaqanka xifdigooda uu ahaa imaamu axmed asoo abuu zurca ka hadlaya wuxuu iri maa jaawaza aljisra axadun afqahu min isxaaq ibni rahawey walaa axfadu min abi zurca yani buundadaas oo nahar fulaan soo dhex marayso dhulkaas sofiyeeti dhulkaas aad dirtaan oo jumhuuriyaadka ah noogama imaanin nin ibnu rahaweyhi ka xifdi badan noogama imaanin maya ibnu rahaweyhi nin ka faqiihsan nooma imaanin nin ka xifdi badan abuzurcana nooma iman ninkaani xifdigu caan ku ahay ninkaana xadiidka <coughs> qaala ibnu abi shayba wuxuu ri saaxibu lmusanaf aniga wuxuu ri maa ra-aytu axfada min abi zurcata raasi ibnu abi shayba waxaa la yidhahdaa xifdiga xataa waa laga hormariya aimada badigooda laga hormariya xataa intii la yiri huwa axfadu min imaami axmed asigaa wuxuu leeyahay aniga abu zurca wax ka xifdi badan xadiidka ma arkin marka mar buu intuu u yimiday imaamu axmed safar dheer intuu usoo galay yay isla fariisteen markaasaa waxaa la arkay imaamu axmed waa dukana ninkaanu la fadhiisana sunantii wixii dhama markaasuu weydiiyey markaasuu wuxuu uri yaa bunaya qad ictadtu binawaafili mudaakarata hada sheikhi buuri wixii sunan aan duka jiray waa iska dhaafay ninkaan intuu ula jeedaan ka faa'iideysanaa inaan axaadiidta aan la mudaakareeya buu buuri fiiri imaamu axmed oo lagu yaqaano cumdatu ahli lxadiida ah yaa sunantiisa wuxuu u dhaafay inuu abuu zurcata ka faa'iideysto waxyaalaha la sheega waxaa ka mid ah eh, iyadoo meesha oo magaalada rayi la yiraah la joogo aa ah nin wuxuu yiri aniga waxaa iga furan naagtayda iga xil furan buu yiri nin haddii uusan abuu zurca boqol kun oo xadiid uusan xifdisanayn marka dadkii oo dhan waa isla yaabeen waa lasoo kacay oo waxaa yidhi maxaa xal ah ninkan waa dhaartay dalaaqowna ku dhaartay dalaaqi waxaa looga badbaadi karaa inuu siduu ku dhaartay ay sax noqoto abu zurca mi-ata alf xadiid uu xifdisan yahay haddii kale naagtii waa ka furmaysaa marka waxaa layihi abu zurca aan kasoo hubino asigaa loo yimid wuxuu ri nin yahabow ninaa ku dhaartay inuu naagtiisa ay ka furan tahay haddaadan boqol kun oo xadiid aadan xifdisanayn marka arrintaas run ma tahay oo naagtii ma iska haysana ninkii mase beenuu ka sheego naagtii waa ka furmay buuri markaasaa waxa uu yiri maxaa waxaas u geystay buuri inuu waxaas horta ku dhaarto arrintaas yiraahdo markaasaa le arrin dhacday waay hadda lama soo celin karo laakiin waxaan rabnaa xukumkii sharci inuu ogaano markaasuu abu zurac wuxuu iri liyumsik imra'atahu fa inahaa lam tatluq calayhi buuri naagtiisa ha haysto kama furmayso macnihii waxa weeyaan siduu iga sheegaa run oo boqol kun oo xadiid waa xifdisanahay maasha masalada talaaq waay abuu zurcata wuxuusan xifdisanayn inuu been ka sheego oo ninkii naagtiisa xaaraam uu ku haysta nin imaama ah maku kici karaa jawaabtii waa maya arrintaas marka waxay noqotay wax dadka ay aada runtii ula yaabaan oo la yidhaahdo subxaana allah miata alfi xadiid see lagu xifdiyey markaasuu ibnu cadi wuxuu iri abuu yacla mawsuli ni mawsili ninkii la yidhaahdo musnadka iskalaha wuxuu yiri maa samicnaa axadan yudkaru bilxifdi ila kاna اسmه akhara min ru'yatihi إlا abuu زurcaة الraaزي faإna mushaahadatahu kana acdam min ismihi buur ninkaas imaamka ah oo abuu yacla mawsili la yidhaahdo oo kitaabka musnadkiisa musnad la yaqaano wa a wuxuu uri dadka lagu sheegay xifdi inay leeyihiin dad aan maqalno xifdi lagu sheegay ma jiro ilaa markaan la kulanno wixii noogala sheegay iyo siduu yahay markaan isbarbar dhigno siduu yahayaa hoos maraysa buuri wixii laga sheegaya waxbaa ka nusqaamay ilaa abuu zurcata xifdiga noogala sheegay aan haysanay iyo markaan aragnay waxaan aragnay inaan wuxuu xifdisan yahay inay kasii badan yihin wixii laga sheegay marka labadaas imaamna mithaal ahaan ugu qaado say dadka wax u xifdi jireen sunnada nebiga sidaas baa marka hadday cabduraxmaan ibni mahdi iyo maxaan ku iraadaa abuu zurcat araazi saas ay yihiin famaa danuka biamhaali اlbukhaari waaxmed ibni xambal wa ibni maciin wa caliy bni lmadini min asaatiin alxifdi ragga xifdigu lagu yaqaano maxay kula tahay waxaa laga wariyey inay aalaaf alaxaadiid miaati alaalaaf inay xifdi jireen bukhaari wuxuu iri axfadu miata alfi xadiid wa miati alfi xadiid ma kula tahay bukhaari wuxuusan xifdisanayn inuu been ka sheegay asoo ististus ay ka tahay saas ma kula tahay ninka oo eh, ka soo baxay dhulkaas naag aan guursanin xoolo meel aan dhiganin aabihiis tharwada iyo maalka ugu tagoo dhan kulli xadiidka ku bixiyey ee eh, markuu hal xadiid qoray uu weese qaada jiray inuu been sheegay ma kula tahay yani waxyaalo oo waxa weeyaan runtii aada iyo aada ula yaab leh sidaas awgeed waxa weeyaan dadka xadiidka nebiga sidaas bay ula dhaqmi jireen baabkan inta ka dhibna waa dhammaystiri doonaa in allahu tacaala w allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin